magaalaa lasoo galay oo dollar iyo waxaa la raadinaya dahabka marka fahmiga unbuu nebigu kusoo dhoweyn mooye geel waa xoolo adduunyo waxa laga helaya ajriga laga helayo ayaana intaa ka qiimo badan adduunye iyo wax alla waxa ku dhex noolnool saas wey macnaa ayb walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim can sahli bni sacdi waxaa laga warinaya radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam qaala inuu yihi nabigu yowma khaybara la uctiyanna waxaan siin buu nebigu yihi alraayata calanka hadan beri rajula nin baan siin oon u dhiibi wey ninkaasoo yuxibu allaha ilaahay jecel wa rasuulahu rasuulkiisa wa yuxibuhu allahu ilaahayna uu jecel yahay wa rasuuluhu rasuulkiisu jecel yahay waxaa xadiidka ku taalla sifo ilaahay oo ah sifatu lmaxaba ilahay tilmaamihiisa inay ka mid tahay inuu addoommadiisa jeclaado wan wanaagsan jacaylka ilaahay oo sifo u ana waa sifaadkiisa ficliga ah wabitaali sifo sifaadka addoommada oo kale uma eka laakiin ilaahay waa leeyahay subxana wa tacala la yidhahdo waa jeclaadaa addoommadiisa sifatu jacayl waa leeyahay yaftaxu allaahu ilaahay wuu furi calaa yadayhi ninkaa labadiisa gacmood buu magaalada dadka ugu furiyoo guul lagu gaadhi fabaata annaasu dadkiibaa macnaha baryey oo waa bariistay yaduukuuna ayaga oo dhex gelaya oo ka wada hadlaya leylatahum bay baryeen habeenkaasaa la baryey ayagoo laga doodayo laga niqaashaya ayuhum koodii yuctaahaa loo dhiibi doono calankaasoo la siin doono falamaa asbaxuu markay waa baristeen ayay hadow way soo jarmaadeenoo way soo kallaheen calaa rasuulilahi sal ly slam bay kusoo kallaheen kulluhum dhammaantood yarjuu isaga oo rajo ka qabo hunguriyeynaya an yuctaaha calankaa in loo dhiibo calanka waxa la socdo kelimadii nebigaabaa loo rajaynayaayo loo doonin lafihiisa lama rabo macna fa qaala wuxuu yihi nebigu sal lay waslam ayna caliyu bnu abi aalib cali aawey faqiila waxaa la yidhi huwa isagu yashtaki wuxuu ka sheeganayaa oo ka xanuunsanayaa caynayhi labadiisa indhood qaala nabigu wuxu uhi sal ly waslam faarsiluu ilayhi u cidira ha loo cidiro ha la keeno fa utiya bihi waa la keenay fabasaqa fii caynayhi labadiisa indhood buu nebigu ku tufay salawatullahi wasalaamu calayh labada indhood baa lagaga tufay waa meeshuu ka xanuunsanayay ayib waxaa laga qaadanayaa xadiidkii ahaa inama aruqyatu min alcayni waalxuma soo maayn xadiidkan soo marnay labadaa uun in layskaga tufi kare ka dhigay xadiidkaa taqyiidkaasi iyo xasrigaasi inuusan daahirkiisa ahayn baa laga qaadanaya maxaa yl nebigu sal lay slam bukooro iyo xanuunka indhaha ku dhaca isagoo cali kaga tufay marka cuduro badanoo kaleetuu nebigu sal lay waslam yaa soo aroortay sharciga in lagu tufi karo man ayib wadaca lahu nebigu waa u duceeyey salawatulli wasalaamu caleyh fabaraa waa bogsooday kaan lam yakun wuxuu u bogsooday kaan lam yakun sidii isagoo aysan ahaanin bihi isagaba wajacun wax xanuuna isagoo an uusan haynin oo kale fa acdaahuna markaasuu nebigu u dhiibay arraayata calankii yacni wax raad ah oo ishii ku haray ma jiro ilan ishii waxunbay sii yara guduudnaataa oo waxbay sii yara dhacdhacantaay xataa wax yar oo kasii muuqda xataa ma jiro weligeed inaysan xanuunsanin baad moodaa faacdaahu nabigu wuxuu dhiibay arraayata calankii faqaala wuxu uhi nabigu sal ly slam unfud macnaha waxa wey imdiwe soco horay u soco calaa rislika tartiibtaadana u soco yacni waxbaha degdegino tartiibtaada isaga soco wey xataa tanzila ilaa aada degto bisaaxatihim nimankaa lagu diray duleedkooda ilaa aada ku degto uma markaa kadibna udcuhum ugu yeedh ila alislaami islaamnimada ugu yeedh wa akhbirhum u waran bimaa yajibu waxa waajibka ku ah calayhim dushooda waxa ku waajibaya dushooda oo min xaqi illaahi ilaahay xaqiisa ah tacaala korhayay fiihi islaamnimada dhexdiisa yacni markay islaamka dhexdiisa galaan xaqa ilaahay dushooda uu ku yeelanayo oo xaqa islaamnimada ah macna xuquuq badanoo markuu ruuxu islaama ka dhalanaysa ah fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay lian yahdiya allaahu ilaahay inuu hanuuniyo bika adiga rajulan inuu kugu hanuuniyo waaxidan oo keliyeed yaa khayrun waxay ka fiican tahay laka adiga kaaga fiicantaho kaaga khayr badan tahay min xumri nacami geela gudgududan ee cascas oo xoolihiinna ugu fiican kaasaa kaaga fiican iyo xaxalboo xoolo adduunyaaba yaduukuuna waxaa laga wadaa ay yakuuduun fiihi baabka waxaa ku jira masaa'ilu masaail dhowra aluulaa masalada koobaad waxa weeye anna dacwata yeedhitaan ilallaahi xagga ilaahay dadka loogu yeedhaay oo dadka loogu baaqo khayrka dariiqu man dad jidkood wey itabaca raacay rasuula allahi sal alay wasalam dadkii nebi maxamed raacay sal allahu aleyh wasalam waxaa lagu yaqaanaa oo jidkooda ah inay dadka xagga ilaahay ugu yeedhaan waxaa laga fahmay ruuxii dacwada ka taga oo dadka khayrka ugu yeedhi waaye jidkii nebi maxamed buu khilaafay salawatullahi wasalaamu calayh saas wey macana ayib athaaniyatu masalada labaadi waxa weeye attambiihu baraarujin cala alikhlaasi ikhlaaska laysku baraarujiyo aayadday ku taallaa in dacwada ilaahay dartii loola jeedo dana kale aan lagu wadanin kursi ku gaadh iyo magac ku gaadh iyo sumcad ku gaadh iyo xoola ku hel ilaa aakhiri waxaasoo dhan dhinacaas ka dhig maxaa yeelay lianna katiiran in fara badan oo dadka ducaadda ka mid a low dacaa haddii uu yeedho ila alxaqi xaqa hadduu dadka ugu yeedho fa huwa yadcuu wuu yeedhay ilaa nafsihi naftiisu dadka ugu yeedhay hadduu xaq baan dadka ugu yeedhi yidhaahdo lafihiisa iyo manaafacaad isaga usoo soo noqonaya unbuu dadka ugu yeedhi ama waxoogaa buu ku qaadanaya oo intaasuu ilaashan sida dad badan maanta ay u badan yihiin dad badan intaa xataa qaaran xalaashanaynin baa jira waxyaalaha kale bay ka mid yacni rag bismi ducaad ku qaata wax ku qaata oo wax lagu siiyo oo xoolo yani ama zaka ama muslimiin laga soo qaaday lagu siinayo haddana aan yowm min alayaam aan dadka oo ilaahay ka cabsada odhanayn xooluhu qaadanaya soo xaaraam maa ma waxaa loo siiyey waad baahantahay faqiir baa tahay qaado mise sabab mucayana lagu siiye sababkii mucayanka lagu siiya dad ka soo bixi weydo xaaraam wey xoolahani xaaraamaad cunayso sidaa daraaddeed ama dan noocaasoo kale meesha ugu jira ama ma ahee magac buu raadin ama mae wuxuu doonayaa abaabul intuu galo waa siyaasi oo inuu kursi iyo madaxtooye ku gaadho oo dadkan talo ku gaadho ujeedooyin noocaasoo fara badan baa jiro oo yani waxa weyaan ikhlaaskii wax u dhimaya ama ikhlaaskiiba baabi'inaya marka dad badanoo ducaado sidaasaa jira saas daraaddeed baa waxay aayaddu tidhi adcuu ila allah yacni ilaahay dartii iyo ikhlaas un baan dadka ugu yeedhiya ujeeddo kale meesha kuma jirto ikhlaaska halkaasaa laga qaadan ahaalidatu masalada saddexaad waxa weeye ana albasiirata cilmiga iyo aqoonta dacwada loo yeeshaay min alfaraa'idi waajibaadkay ka midta wax saalan maaha sunnana maahe waa waajib weeye intaadan dhaqaaqin inaad wax barato oo fadhiisato cilmigiibaa daaliyey iyo barashadiisii markaasay mas-uuliyad iska qaateen aynan qaadi karin ayb alraabicatu masalada afraadi waxa weeye min dalaa'ili xusni tawxiid tawxiidka wanaaggiisa iyo quruxdiisa waxyaalaha ku tusaya waxaa ka mid a inuu tawxiid quruxsan yahay waxyaalaha ku kutusaya waxaa ka mida iyo astaamaha annahu tawxiidku tansiihullah waa ilaahay oo laga hufo can ilmasabati aflagaade iyo cay laga hufo tawxiidku waa ilaahay subxaana wa tacaala oo cay iyo aflagaado iyo xumayn oo dhan laga hufo weye saas wey macna taasi waxay ka mid tahay waxyaalaha kutusaya tawxiidku inuu fiican yahay qurux badan yahy waxyaalaha kutusaya ka mid ah. oo see cay ku ya shirkigu waa cay iyo aflagaado ilahay loo geysanaya subxana wa markaad tidhahdo ilaahay waa la baryi karaa addoon kalena waa la baryi karaa soo ilaahay iyo addoonkiisa maadan meel wada dhigin cay iyo meel kaga dhacway marka maxaa yeelay inay meel kaga dhactaa waxaa kutusaya walilaahi almatalu dhaclaa ilaahay addoommadiisa laguma shabaho laakiin tusaalo yacni tawdiixiyo wax idiin caddayn kara haddaan masalan idiin sameeyo haddaad masalan aan kasoo qaadna madaxweynaha marti qaado gurigaagaa ku marti qaaday madaxweynaha markaad marti qaaday oo gurigii uu yimid yaad jokaro lasoo soo iyo ciyaal bergi markaasaad isku weel wax ugu keentay wadaagaa tegi madaxweynaha meel miyaad kaga dhacday mise waad cisaysay xadhig baa ku yaqaana haddaan qoortaba lagu duulinin saas wey meel kaga dhac wey marka ogow hadda labadooduba addoommo isla jokoraha iyo madaxweynuhu labadooduba waa addoommo allihii subxaana wa tacaala addoommahoo dhan abuurtay iyo addoonkiisoo miskiin ah markaad hal weel wax ugu wada riddo ood wadaajisay khaladka ka weyn iyo cayda ka weyn xaggee ka imaan khaladna gala ugu weyn wey waa gaf iyo meel kaga dhacay ilahi subxaana wa tacala meel lagaga dhacay sidaas alkhaamisatu tashanaadi waxa weeye anna min qubxi shirki shirkiga foolxumadiisa waxaa ka mid a kownahu ahaanshihiisa uu yahay masabatan lilah cay ilaahi la cay yacni shirkigu siduu ilaahay cay u yahay iyo tawxiidkuna wuxuu u yahay hufid ilaahay caydii laga hufayo subxana wa iyo aflagaadadii iyo meel kaga dhaca ayib asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye wa hiya ahamuha waa midda ugu weyne masalada ugu muhiimsan weeye ibcaadu lmuslimi muslimkoo laga fogeeyo can mushrikiina gaalada laga fogeeyo laa yasiiru ma ahaanayo minhum ayaga ka mid noqon maayo yacni muslimku inuu gaalada ka fogaado oo uusan ka mid noqonin laa yasiiru xaal uusan ahaanaynin minhum ayaga ka mid noqonaynin walow lam yushrik hadduu doono yuusan shirkiba ku dhicin waxaa laga wadaa muslimku waa inuu gaalada ka fogaado mabaadidooda ka fogaado deegaankooda iyo macnaha waxa weye guryahooda ka fogaado xataa yuusan shirkiba ku dhicin be laakiin xataa deganaansho iyo wada noolaanshaha loo ogolay way macna saas wey walow lam yushrik xataa yuusan shirkiba la imaanin oo waa kii nebigu dhihi jiray sal ly wasalam muslimka iyo gaalka laa tatara'a naaraahuma dabkoodu isma muuqdu nabigui salawatulli waslamu caleyh dabka guriga muslimkaa ka baxaya iyo guriga gaalkaa dabka ka baxaya isuma muuqdaan ma darsaan wey macna ma darsaan oo waxay aayad ka hadlaysa masaladii hijrada in laga hijrooda diyaarta gaalada laga hijroodo wey macna waa masalada casiiska maanta saas weyaan marka taasna way kutusiyo xaggee laga qaadanaya xaggee laga qaadan xadiiskii mise aayaddii mise xadiiskii kale aayaddii xagee wamaa ana min almushrikiin halkaasaa laga qaadanaya ayib asaabicatu masalada toddobaad waxa weye kownu tawxiidi tawxiidka ahaanshihiisa uu yahay awala waajibin wax waajiba ka ugu horeeya addoonka wax ku waajiba tawxiid baa ugu horreeya shahaadatu an laa ilaaha ila allah inuu qiro ogolaadoo barto shaygaasaa ugu horreeya xaggee laga qaadan xadiidkii mucaad xadiidkii ibnu cabaase falyakun awala maa tadcuuhum ileyh athaaminatu masalada sideedaad waxa weye an yubdaa in lagu bilaabo bihi tawxiidka in lagu bilaabo qabla kulli shayin wax walba hortii xata salaa salaada xataa waa in laga hormariyo markaad dadka diinta u sheegayso khaladaadkay tawxiidka ka galeen ka sax halkaa ka bilow dhibkay doonay ha kugu qaadato ha lagugu garaaco ha ku kala jabeen yani waxa weye ha lagu burburo waxa uu ka dambayn doonaa dhismihii sharciga u baahnaa saas wey maana dhismihii sharcigu u baahnaa ee aasaaskiisu adkaa kaa unbaa ka dambayn doona laakiin adigu haddaad yani waxa weeyaan booq hoosta ka dhacamaysa oo infection hoosta ka qabta dusha laakiin waxoogaa uu ka fulay haddaad tidhahdo hala dadado ha la dadado maxaa ka soo bixi doona miyay dadmaali weligeed soo caabuqi mayso intay caabuqda unbay berritana macnaha waxa weye loo goyni lugta iyo meesha ku taala loo goyni marka waxaan aadadayso dadmi maaye sidii nebigu u abbaaray salawatullahi wasalaamu caleyh u abbaaro dadku ha kala baxaanoo wax muwaxidiin ah iyo wax shirkiga ku hara ha noqdeen jahli cid loogu cudurdaaroo dambanayayna jirin xilkaa way xilka ku saaran adig laakiin isku qaad war soconaya ma isku qaad socon weydayo adiga arkayo hadda muxaawalaadka ay gelayaan dadka masalan waxa wey xarakaadka islaamiga masalan kaba soo qan muxaawalaad fara badan ay maanta gelayaan waa ku fashilmayaan qolaa meeshan muxaawalo ka geliyo waxay gelayaan doorashooyin siyaasi waxay gelayaan ay dowlad ku doonayaan ma ku guulaysanayaan way fashilmayaan qaar baa dagaal gelaya oo dagaalkiisay u wadaan u wadaan kuwii xataa inay iska qaadaan gaaladii isticmaalka ku guulaystaay dhexdooda isburburin aawe afghanistan waxay ugu dambeysay limaada raggii hogaamiyeyaasha shalayta ee ruushka la dagaalamayay maanta maxaa dib isugu celiyay iyagii oo shacabka reer afghanistan intii ruush u geystay in ka badan ay ugu geysteen ma dhisna markoodii hore ay wax bilaabayeen ikhlaas baan jirin hunguri baa meesha yaallay iyo kursi baa loo tartamaya dad noocaasoo kale haddaad le hala dado ummadda waxaasoo midhan bay noqone ummad saafi a soo saar marka hore markaa kadib rabbi subxaana wa tacaala isagaa qorshaha garan oo qaabka wax u wadi garane maalintii ay taasi isdiyaariso sidii nebi maxamedda salawatullahi wasalaamu calayhi loo siiyey asbaabtii tamkiinka iyo dowladnimadu otomaatikiyan bay isaga imaan laakiin dadaalku ha noqdo dhismihii ummadda la dhisi laha halkaa in laga soo bilaabo wey macna halkaa ha laga bilaabo dacwadu halkaa ku wajahanto ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weye ana macnaa an yuwaxid ullaha macnaha laga wado an yuwaxid ullaha lafdigaas xadiid ku yimid macnaheedu waxa weeye macnaa shahaadati an laa ilaha ila allah waa isku macno wey alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weye ana alinsaana insaanka qad yakuunu inuu noqdaa laga yaaba min ahli lkitaab <coughs> inuu ahlulkitaab noqdaa laga yaaba walxaal huwa isagu laa yacrifuha laa ilaha ila allah uusan aqoonin aw amase yacrifuhaa wuu garanayaa walaa yacmalu biha uusan ku camalfalayn ruuxu inuu ahlulkitaab noqdaa laga yaabo yahuudi ama nasraani isagoo laa ilaaha ila allahu aan aqoonin ama wuu yaqaanaayo kuma camalfalayo maxaa yeele laa ilaaha ila allah waxa weeyaan waa mabaadi'dii towreed iyo injiil labadaba ku taale muuse iyo ciisena lala soo diray iyo rusushoo dhan marka waxaa laga yaabaa in ahlulkitaab la yidhaahdo iyagoon aqoonin xaggee laga qaadanaya falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah hadday yaqaanaan maxaaba loogu yeedhi hadday yaqaanaan inay ahlulkitaab yihiin waa la sheegay inaysan aqoonin xaggee laga qaado laa ilaha illa allah inaysan aqoonin waxaa laga qaadanayaa maxaaban u sheeg oo bar loolaya hadday garanayaan soo taxsiilulxaasil maaha awala maa tadcuuhum taasaa laga qaada inaysan aqoonin haddana ahlulkitaab way laa ilaha illa allahuna ma garanayaan ama way garanayaan laakiin waxa weye kuma camalfalayaan saas man oo waxaa laga qaadanaya macnaha siduu sheekh bardoonay inuu baraarujo waxa weye ahlulkitaab way ruuxan marka lagu yidhahdo inuu muwaxid yahay ha ka raadina markii lagu yidhahdo ahlulkitaabka ila axkaam bay leeyihiin oo gaalada kale kaga gedisan yihin oo sharcigu sheegay ahlulkitaab markaad doonayso inaad raadiso ha raadin nin muwaxid ah oo laa ilaaha ila allahu macnaheeda intuu garanayo ku dhaqmay maxaa yeeley ahlulkitaabka intooda badani laa ilaaha ila allahu maba garanaya hadday garanayaan muslimiin bayba noqon lahay ayb alxaadiyatu cashrata masalada koo iyo tobnaadi waxa weeye atambiihu baraarujin cala atacliimi dadka in wax la baro laysku baraarujiyo bitadriiji si tartiib tartiiba in wax loo baro macnaha waxa weeyaan usluubka dadka wax loo barayo naxadiidku wuu sheegay oo in tartiib tartiib siday arrimuhu u kala wen yihiin yani hunguri wax ka weyn la geliyo waa dilaacabay soomalidu tidhahdaa ibni aadamku waxbuu qaadi karaa kolba intuu qaadi karo in lagu dayo wey kolba intuu qaadi karo la siiyo oon hal mar aan takaaliifta dusha laga wada saarin way man sidii nebiguba salawatullah waslamu aleyh warkii waxyigu ku degay waxyigu takaaliiftiisu hal mar ma soo wada deginay in yar in yar bay usoo degtay baaqada ibni aadamka iyo tabartiisa saas maana in yar in yar in dadka wax loo baro tadriijiga xadiidka waa laga qaadan maxaa yeele waxa la yidhi tawxiidka bar tawxiidka markay ogolaadaan maxaad ku xijin salaada ku xiji soo tartiib maa saas athaaniyata casharata ta labiyo tobnaadi waxa weeye albudaa'atu bilaabid bilahami shayga ugu muhiimsan lagu bilaabo falahami ka ku xiga lagu xijiyo xagga ahmiyadda in lagu hormaro oo shayba shaygu ka muhiimsan yahay laga hormariyo tawxiidka salaada zakada ila akhiri athaalidata casharata masalada saddexiy tobnaad waxa weeye masrif azakaa zakada meesha lagu bixinayo zakada meesha lagu bixinayana xadiidku waa sheegay oo xaggay ahayd faturaddu calaa fuqaraa'ihim halkaasaa sekada lagu bixin iyo toddobadii kaleete aayaddu sheegtayba alraabicata cashrata masalada afariyo tobnaadi waxa weeye kashfu lcaalimi ninka caalimkaa inuu faydo ashubhata waxa daliil ahaan ruuxa isu tusiyey cani ilmutacalimi ruuxa wax baranaya inuu ka faydo yani ruuxa haddaad aada wax baranayeen wax u sheegayso haddaad isleedahay war amay halkaasi waxoogaa shubha a ka soo gar shubhada waxaa la yidhahdaa wixii daliil isu kaa tusiyey daliilna aan ahayn adiga laakiin daliil isaga kaa dhiga ayaa shubha la yidhahdaa marka waxa noocaasoo kale haddaad istiraado ruuxa waa ku dhalan karaa waa inaad ka faydad u caddayso xagge laga qaada faturaddu calaa fuqaraihim saas waay tuukhadu min ahniyaaihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim tuukhadu min agniyaaihim markii la yidhi ayaa waxaa ku dhalan kara ruuxan xoolaha laga qaadayo waryaha qaadanaya talow soo maa waryaa mayaa laydinku danaysanaya talow ma nebigaa talow qaadan doona mise ninkan loo soo diray baaba loogu danaynaya qaadan doona faturaddu calaa fuqaraa'in shubhadaasaa laga saaray marka saas wey macna wixii marka daliil isu tusi karoo ruuxa ku dhalan kara intuusan kuba dhalaninba waa inaad kasii dagaalantood usii cadayso oo macnaha wax ka saarto waa kii nebigu sal alay wasalam yani haweenaydiisii muxuu dhihi jiray inaha zaynab soomaahn zaynab soomaahn inaha zaynab inahaa safiya dheh inahaa safiya markii nebigu uu ka yaabay saxaabadu inay tuhmaan oo lagu tuhmo in maaragtay naag ajnabiyada habeennimo uu la socdo ayaa nebigu wuxuu yhi sal lay slam inahaa safiya si uusan shaydaanku uga faaidaysanin saas wey macna alkhaamisata casharata masalada shan iyo tobnaad waxa weye annahyu reebitaan layska reebo can karaa'im alamwaal xoolaha kuwooda ugu fiicfiican dadka in laga qaado dadka sekada ururinaya inay ka qaadaan xoolaha kuwa ugu fiicfiican taas oo laga reebo macna maxaa yeelay xoolaha kuwa ugu fiicfiicane kaba kacayabe uguba roomba yani waxa wey ruuxii laga qaadi maayo lama ogole in laga qaado kuwa ugu hoos hooshooseyna laga qaadi maayo walaa tayamamu lkhabiida minhu tunfiquuna soo maahan walastum biaakhidiihi ilaa an tugmiduu fiih shayga ugu xun haddaad dhegta soo qabato ee adiguba aad haddii qaado la aadan qaadateen ha yeelina baa laleeyahy saas ayb asaadisata cashrata waxa weye itiqaau dacwati lmadluum ruuxa laga gardaran yahay habaarkiisa in layska jiro oon dadka la dulmiyin oon la gardaraysanin maxaa yeeley haddii kale habaarkiisaa kugu dhici nafsigaa soo degdegi weye asaabicata casharata midda toddobiyo tobnaadi waxa weye alikhbaaru warimid lanoo waramo biannaha baryadaasi laa tuxjabu inaan la xijaabaynin baryada ruuxa laga gardaran yahay inaan la hor istaagaynin oo ilaahay ay gaadhi subxaana wa tacala athaaminata cashrata ta sideediyo tobnaadi waxa weeye min adilati tawxiid tawxiidka adiladiisa waxaa ka mid a maa jaraa wixii dureeray calaa sayidi almursaliin inta lasoo diray sayidkooda dushiisa wixii ku dureersaday wa saadaati alwliyaa iyo awliyada madaxdoodii dushooda wixii ku dureersaday oo min almashaqati dhib ah waaljuuci gaajo ah waalwabaa'i rafa iyo cudur ah macnaha macnaha waxa weeye ruuxan kadaata inuu tawxiid yahay muwaxid yahay waxaa daliil u ah markii intay mushaqa ku dhacdo oo dhib ku dhaco oo gaajo ku dhaco oo la rafaadiyo uu ku sabro u adkaysto taxamulkaa iyo sabirkaas yaa daliil wuxuu u yahay ruuxaasi inuu muwaxid yahay maxaa yl nebiga iyo madaxdii awliyada oo saxaabadii nebiga sal lay wasalam dhib baa soo mareen gaajay mareenoo khaasatan khaybar khaybar tii xadiis ka warramaya meelahay aad ugu rafaadeen bay ka mid ahay ilaa ay ku sigteen hibil hilibka dameeraha inay cunaan marka iyadoo ay saa tahay haddana tawxiidkii iyo islaamnimadii bay ku sabreen daliil bay u tahay inay muwaxidiin yihiin ataasicata casharata sagaaliyo tobnaad waxa weye qowluhu odhaahda nabigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh lauctiyanna araayata calankan siini ilaa aakhirih calamun waa astaan oo min aclaami nubuwa nebinimadiisa calaamooyinkiisay ka mid tahay maxaa yeelay ninka uu tilmaamay cali buu noqday calina nin ilahay jecel yahay subxaana wa tacaala saxaabadii nebiga sal ly slam raggii ugu waaweynaa wey ayib alcishruuna masalada labaatanaadi waxa weeye tafluu tufitaanka nebigu uu tufay fii caynayhi labadiisa indhood calamun iyaduna waa astaan oo min aclaamiha nebinimadiisa astaamaheeda ka mid a aydan ku noqona astaamaha nebinimadiisa waxaa ka mid a tufid candhuuf uu tufay ayaa ishii dhannayd ku bogsatay mucjizaadkiisay ka mid tahay alxaadiyatu walcishruun ta kow iyo labaatanaadi waxa weeye fadiilatu caliyin radia allahu can cali fadligiisa cali isagoo saa u fadli badan oo ilaahay iyo rasuulkiisaa jecel la yidhi haddana intuu yidhi weli baan ahay oo welinimo isu caleema saaray dadka muusan onan ha laygu soo xidhmo bal dadkii ku xidhmay oo cali yidhi waa ilaah ila waktigii saxaabada ridwanullahi alayhim dad waxaa soo baxay cali yidhi waa ilaah cali radi allahu canhu intuu godad qoday oo dab shiday iyo intuu soo qabtay buu kulligood ku guray war maanihii ilahay baad meel la wada dhigteen inkaana ku dhacday kulligood halkaasuu ku laayay inkastoo cali radi allahu canhu saxaabadu ay ku diideen gubitaankuu gubay haddana saas in loo ciqaabo waa mutaysteen maxaa yaele mushrikiin bay noqdeenoo gaalyo bay ku dhaceen saas weyaan yaa xabada maanta hadday dadka culimada ah ee la daba joogo ee la baryayo hadday sidaa cali oo kale yeeli lahayen oo dadka dhihi lahay war ilahay ku xidmoodna dhaafa waxba idiinma tari karneen yaaba cidaan ilahay baryi laha soo waxa dadka soo jiidanaya iyaga maaha oo wax mumuujisanaya oo dadka wax u sheeg sheegahay khatar wey cali cumar radi allahu canhu isaguna sidaasoo kale u sameeyeyo dad noocaasoo kale quluwi ku kacay ayuu isaguna saasoo kale ula dagaalamay athaaniyatu walcishruunata labiiyo labaatanaad waxa weeye fadlu saxaabati saxaabada fadligooda fii dawkihim dhumbashadooda ay dhumbadeen tilka leylati habeenkaa ay dhumbadeen dooday doodan wey wa shuqlihim iyo mashquuliday ka mashquuleen can bishaarati alfatxi guushii laysugu bishaareeyey ilaa nebigu magaalada qabsan doontaan buu yihi soomaa magaaladaa qabsan doontaan maxaa looga doodi waayey oo looga dooday uun ninka berita calanka loo dhiibi doono tanay ku mashquuleen bishaaradii loo bishaareeyey magaalada inay qabsan doonaanna waa ka mashquuleen maxaa yeelay tanaa weyn magaalada la qabsan doono manaaficdeedu dadkay ka dhaxaysaa laakiin markhaati kaca nebigu uu markhaati kacay waa arrinkuu gooni a wey haddaad nasiibkaaga hesho macna waana arrin aakharo oo janno iyo ilaahay sacaylkiisa iyo wanaag lagu heli wey ahaaliatu walcishruuna midda saddex iyo labaatanaed waxa weye aliimaanu rumayn bilqadari qadarka la rumeeyey lixusuuliha maxaa yeelay helitaankeeda la helay liman lixusuuliha xasilidda ay u xasishay bishaaradii ama calankii liman cid bay u xasishay lam yasca aanu ordin iyo wa mancihaa diidada loo diiday caman cid loo diiday sacaa u orday nin u orday oo soo kallahay oo soo jarmaaday oo dhaxani dishayna wuu ka qabay nin gurigiisa iska jiifay oo warba ka hayninna wuu helay masaladaa maxay ku tusi horaa wax loo qaybiyey wey qadarka ilaahay horu u dhacayoo wax qorshaysan unbaa inugu dul socda waxba marka haddaad si kasta u orodona qadarka ilahay bedeli maysa haddaad gaabisana qadar ilahay bedeli maysa wixii sidii loo dhigay buu udhigaya man saasuna u fuli alraabicatu walcishruun waxa wey aladabu aadaab baa laga qaadanayaa fii qowlihi buu ku nabiga hadalkiis sal lay slam calaa rislika tartiibtaada yani ha degdegin degdeguma fiicna tartiibtaada isaga soco buu nabigu salawatullah waslamu caleyh alkhaamisatu walcishruun ta shan iyo labaatanaad waxa weye addacwatu yeeritaan ilal dadka islaamnimada in loogu yeedho qabla alqitaal intaan lala dagaalamin waa goorma waa haddayna dacwadu horey u gaadhin baa nidhi laakiin hadday dacwadu horey u gaadha sidii xadiidkii bani musdaliq uu ku tusayey waa lala dagaalami karaa macna iyagoo loogu yeedhin asaadisatu walcishruun ta lix iyo labaatanaad waxa weeye annahu mashruucun waxaa mashruuca oo u bannaan liman ciddii liman ducuu qabla daalika annahu dhe dagaalkii gaalada lala dagaalamayo mashruucu waa bannaan yahay liman cid buu ku bannaan yahay dagaalkaasi ducuu loo yeedhay qabla daalika dagaalka ka hor oo waquutiluu lala dagaalamay macnaheedu waxa weeye ciddii loo yeedhay dagaalka ka hor oo waquutilu waa lala dagaalamay ciddii dagaalkaa ka hor dacwadu gaadhay oo loo yeedhay oo islaamka loo bandhigay markaasi waa lala dagaalamayo sharti maaha way bannaantahay in lala dagaalamo waajibna ah maaha markaa dambe in dacwada loola gaadhsiiyo macna assaabicatu walcishruun ta labaatan iyo toddobaadi waxa weye addacwatu yeedhitaan dadka loogu yeedho bilxikmati xikmad in dadka loogu yeedho in xikmad la adeegsado xikmaddan rifqigaa ka mid a dadka loo dhimriyo oo si degan oo naxariisu ku jirto nugul dadka in wax loogu sheego lagu kakinin liqowlihi odhaahdu nabigu uri sal ly slam akhbirhum bimaa yajibu waxa waajibka kuwa ah u sheeg yani akhbirhum taasaa laga qaadano hadalka kan oo qallafsan ma aha haddii si tartiiba ah oo nugul wax lagugu sheegaayo waa xikmad saas wey aayaddaasi macnaha waxa weye lafteeda laga garano calaa basiiran tiddaas xikmadduna waa soo gelaysaa bay leeyiin mufasiriinta qaar ka mid athaaminatu walcishruun masalada labaatan iyo sideedaadi waxa weye almacrifatu garasho bixaq illahi ilah xaqiisa la garto fi lislaami islaamnimada dhexeeda islaamka ruuxu markuu soo gala kadib oo gudihiisa uu ku jiro xuquuqda ilaahay uu ku leeyay oo inuu laa ilaaha ila allahu iyo islaamkuu soo galay takaaliiftiisi inuu fuliyo ah waajibaad wixii ahaa iyo wixii macnaha manhiyaad ahaye laga reebay arrintaa inuu la yimaado ataasicatu walcishruun midda sagaal iyo labaatanaad waxa weeye hawaabu man cid abaalgudkiisa ihtadaa hanuuna uu hanuunay calaa yadayhi labadiisa gacmood rajulun nin uu kusoo hanuunay waaxidun oo keliya hal nin oo keliya ruuxa ilaahay sababkiisa uu kusoo hanuunay fadliga iyo ajirka uu leeyahayna iyo abaalgudkiisana waa laga qaadan yani sooma haboono marka dadkan oo gaalada ah een meel meel fogba jirinba meel fog ma jiraan wax mabda weynna ma haystaan waxoogaa waxay u baahan yihiin oo haddaad maalin laba boqol siisoo kaale islaam tidhahdo o iska islaami hor laba boqoloo janno la siistaayo wax taalan miya hala soo qabqabto oo dhegta hala soo qabto weliba soo qabasho keliyayaan lagu daynin meelo ay wax ku bartaan aan u diyaarin kharashkeeda hala bixiyo iyo dad waxbara marka kadib ba islaamku ma noqonayo haddii kaleeto markay soo islaamaanba waxay u baxayaan wax la yidhaha tasawun inay uun dawarsadaano niman silimujaala inay yidhahdaan shalay baan islaamay ama maaragtay mikawu baan islaamay iyo yani waxa weye islaamkii wax lagu dawarsada ay ka dhigtaan waxaasay noqonaya maxaa yeele wixii baan la baraynin oo wuxuu iska noqday kelimo uun afka loo gelin oo ay iska dhaqaaqayaan marka waa jaalis weyn waay shaarik dad badan ay haysanin weeye weliba soo islaamintu wax sahlan maa ahalaahuuna mas'alada soddonaadi waxa weeye inoogu dambaysa alxalifu dhaarasho la dhaarto cala alfutya jawaabta diinta marka mas'ale aad ka jawaabayso inaad ku dhaarato xagee laga qaadanaya fawallaahi lain yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min cumri nacam oo wallahi daasa laga qaadanaya macnaha jawaab su-aal lagu weydiiyey keliya adoo ka jawaabay ruuxuu siduu ruuxu yani waxa u rumaysto oo qalbigiisa ugu dego waad u dhaaran kartaa dhaartii la diidayna ma aha laakiin haddii dhaar la-aanba uu qaadan karo dhaarta markaa looma baahna iska daawey macna sidaasuu leeyahay ibnu cuthaymiin oo dhaarta badan inaysan fiicnayn de ayaddaaba ku tusi waxfaduu aymaanakum hada wabilahi tawfiiq sal allahuma waslama cala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi waslm waslem الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله باب يهي توحيدكي ولا فسره la caddeeyo oo daaha laga qaado iyo sidoo kale fasirid la fasiro shahaadati an laa ilaaha ila allah qiritaan la qiro laa ilaaha ila allah oo iyadana macnaheeda la caddeeyo la fasiro ayib <clears throat> marka tawxiidka iyo shahaadati an laa ilaaha ila allah waa laba kelimo isku macnaa ah. wey sidaa daraaddeed cafiga waxaa la yidhaahdaa cafu lmutaraadifayn baa la yidhahdaa laba kelimo isku macno ah marka laysku cadfo ayaan ilaa cadfu lmutaraadifeyn macnaheedu waxa inagii soo marnay xadiidkii ibn cabaas mucaad ibnu jabel markuu nabigu diray sal lla alay wasalam yani ilaa an yuwaxidu allaha iyo ilaa shahaadati an laa ilaha ila allah isku macno wey marka tawxiidka iyo shahaadati an laa ilaha illa allah waa isku macno tafsiirkana waxaa laga wadaa ujeeddada laga leeyahay iyo shaarica macnuhuu ula jeeday tawxiidka oo la caddeeyo wey macnaha xagga horeba waan kusoo marnay oo abwaabtii uu kitaabkaba ku bilaabay laa ilaaha ila allahu ayay sharxaysay oo aayaadkii axaadiistii kusoo arooray laakiin halkan wuxuu doonayaa hal tiir oo tiirarkeeda ka mid a ah inuu xoogga saaro halkaa tiir wuxuu yahay albaraaa min kulli maa yucbadu min duuni illah in laga beri noqdo wax walboo ilaahay kasoo haray oo la caabudayo tiirka isagoo tiirarka tawxiidka ka mid ah yuu si gooniya doonaya inu xooga u sacbo baabu tafsiiri tawxiid wuxuu baab u yahay caddayn la caddeeyo tawxiidka macnihiisa wa tafsiiri shahaadati an laa ilaaha ila allah qiritaan la qiro mid xaq lagu caabuday inuusan jirin alla mooye qiritaankaasoo isagana macnihiisa la caddeeyo oo la fasiro wa qowli illaahi tacaala ilaahay odhahdiisuu baab u yahay wuu yihi ulaaika ku ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrabu wayarjuuna raxmatahu wayakhafuuna cadaabah ina cadaaba rabbika kaana maxduuraa ulaaika kuwaas alladiina kuwa yadcuuna ay gaaladu baryayaan yabtaquuna kuwaa la baryayo waxay dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood xaggiisay alwasiilata waxay ku gaadhaan iyo camal gaadhsiiya oo ilaahay u geeya yay dalbayaan ilaahay u dhoweeya ayuhum kooda ayaa dalbaya aqrabu ugu dhowaanshaha badan wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu ilaahay naxariistiisay rajaynayaan kuwaa la baryayo wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan cadaabahu ilaahay cadaabkiisana way ka cabsan ina cadaaba rabbika rabbigaa cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday maxduuran mid layska jiro mid laga taxadaro ayuu ahaaday oo laga cabsado macneed waxa weeye waxaa ka horreysay aayadda ahayd qul idcu ladiina zacamtum min duunihi falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila waxaa tidhahdaa baa dii nabiga salawatullah wasalaamu caleyh yani bal u yeedha kuwa aada dhahdeen eed sheegateen inay ilaahay sokadii ay wax idin tarayaan oo ilaahya idin yihiin wax alla waxay gacantooda ku jiro oy awood oy leeyihiin ma jirto dhib idin haysta idinkama faydi karaan inay faydaan iska daayay inay intay idinka wareejiyaan ama meeshii dhibku haystay ka qaadaan meel kale geeyaan ma awoodi karaan laa yamlikuuna kashfa duri waxa weeye dhibkii yaallay bilkulliya uma faydi karaan walaa taxwiilanna waxa weeye intay meesha ka wareejiyaan meel kale kuma wareejin karaan marka waxba ma tari karaan markaasaa waxaa laga dambaysiiyey ulaaika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila aayaddu marka waxay leeyihiin mufasiriinta salafku macaani dhowray sheegayaan laakiin isku meel bay imaanayaan macaanidaas qole waxay leeyihiin aayaddu waxay kusoo degtoo laga hadlayaa qolyihii caabudi jiray nabiyullaahi ciisa calayhi asalaam iyo malaa'igta iyo cusayr dadka saalixiinta qolyihii baryi jira oo u yeedhan jiray oo dhibaatooyinka kula carari jiray kuwaasaa lala hadlayaa oo ay aayaddu ku saabsanta oo waxaa la leeyahay war kuwan aada baryaysaan ee malaa'igta iyo ciise iyo cusayr iyo kuwa ah kuwa aada baryaysaan yacni wax weydiisanaysaan laftooda yaaba ilaahay wixii u dhoweyn lahaa raadinaya iyaga laftooda waxay dalbayaan camalkii ilaahay ay ugu dhowaan lahaayeen subxaana wa tacaala weliba kooda ilaahay ugu sii dhowaanshaha badan baa wuxuu raadinayaa wixii ilaahay u dhoweyn lahaa subxana wa tacala camalkii ilahay u dhoweyn lahaa marka waxay noqonaysaa ma kuwo iyagiiba baahan oo iyagiiba wax raadis ah oo alla subxaana wa tacaala camalay ugu dhowaadaan doonaya miyaad wax biddeenood wax ka doonaysaan nin isaguba wax doonayoo baahan adigu waxaad u raadsani muxuu yahay taasi waa macno macno labaadi waxa weeye waxay ku soo degtay qolyo binu aadam ah oo jin ku xidhnaa jin bay caabudi jireen jin gaalo ah jinkii gaalada ahaabaa marka islaamay markuu islaamay oo jinkii gaalada ay la caabudi jiray lagu xidhnaa uu islaamay kuwii ku xidhnaa mayna la islaamina gaalnimadoodii bay ku baaqi noqdeen kuwii oo islaamayna ilaahyay weli u haystaanoo meeshii bay weli taagan yihiin kuwan kaleeta ay caabudayeenee jinka ahaana waaba muslimiin oo waa muwaxidiin oo hadh iyo habeenba waxay u taagan yihiin camalkii ilaahay ku dhoweyn lahaa subxaana wa tacaala ee ilaahay ay ugu dhowaan lahaayeen ilaahay bay baryayaanoo u cararayaan marka war waad khaldan tihiine meel bannaan baad fadhfadhidaane kuwan aad wax moodaysaan laftoodaa baahan oo ilaahayba subxaana wa tacaala u cararahayo wax weydiisanay marka faaqidu shay laa yuctii midaan waxbaba haysanin aduu haddada xuraysato soo luguyi maysa saasay marka mufasiriinta salafku leeyihin labada macnaba way isu imaan oo waxay isugu imaanaysaa siduu leeyahy shekhulislaam ibni taymiya yacni cid walba oo la caabudayo oo wax la weydiisanayo isaguna ilaahay ku xidhan subxaana wa tacaala ayay aayaddu ka hadlaysa cid walba weli ha noqdo sheekh ha noqdo cid kale ha noqdo nebi ha noqdo malag ha noqdo kan la caabudayo la baryayaa ilaahay ku xidhan subxana wa tacaala tawxiid buu la yimid xagga alla u cararaya asagiibaa baahan gacmuhuu taaganaya haddana qolaa kusii daba xidhan walba geela hebel kuwa dabanayaal baanu sii dabanaalaawn ma ilaahay subxaana wa tacaala kuwan u baahan iyaga laftooduba aan istiqlaaliyo haysanin oo waxba gacanta ku haynin ma kuwaasaa daba taallaan sidaas wey macnaha aayaddu marka ama jin ha noqdeen ama ciise ha noqdo ama malaa'ig ha noqdo ama macnaha nebigeena salawatullah wasalaamu caleyh ha noqdo ama nebiye kale ha noqdo ama awliyada ha noqdeen cid ilaahay baryayso isaguba ilaahay u cararaya ninka daba jooga oo dhan bay macnaha aayaddu ka hadlaysa saas wey macnaha marka waxaa yani waxa weye lagu baraarujinayaa ilaahay horta waa u siman tihiin adig iyo kanaad caabudaysaan rabbi subxaana wa tacaala waa u siman tihiin xagga baryadiisa iyo waxweydiisigiisa addoommaadna u wada tihiin uu kaaga dhow yahay subxaana wa tacaala laga yaabo inuu kaaga dhow yahay laakiin kaaga dhowaanshaha uu kaaga dhow yahay looma saarin lagumana odhan ii soo mar wuu iiga kaa dhow yahay ii soo maro isaga soo mar laguma dhihin ee ilaahay siduu isagaba u faray toos inuu usoo aado iyo adigana waxaa lagu faray inaad toos ilahay u aado subxaana wa tacala meel dhexdhexaadoo lasii mirana ma jirto ilahay loo sii maro subxaana wa tacala daacadiisa iyo tawxiidkiisaasaa loo maraa waa ka taasaa lagu tilmaamay waxaa kaloo la tilmaamay weliba kuwani way sii kala dhow yihiin dadka dadka ilaahay ugu dhow subxaana wa tacaala ayaa ilaahay baryaya oon ilaahay ka maarmin iyo baryadiisa naxariista ilaahay bay rajaynayaan oo janno ilaahay bay hunguriyeynayaan oo dembi dhaaf bay ilaahay subxaana wa tacala ka doonayaan cadaab ilaahayna way ka cabsanayaan marka rajaa iyo khawf baa ku jira waa kuwa la baryayo maxaa yeeley cadaabka rabbi subxaanahu wa tacaala waa mid ku haboon in la iska jiro laga taxadaro taxadar laga qaato macna aayaddu marka waxay raddi ku tahay yacani qaabo badan oo bulshooyinka maanta muslimiintu ay u dhaqmaan ama khaladaad fara badan oo jahligu keenay oo bulshadu ku dhaqanto oo weliba ay ugu qiil bixiyaan dad culimo sheeganaya taas waxa weeye marka la yidhahdo war aayaadkani idinka idinka hadlayaan iska daaya wax qabri iyo meyd iyo nin dhintay iyo mid nool iyo habaryina ilaahay barya subxaana wa tacaala yaa waxay ku odhanayaan wal aayaadkani gaalay kusoo degeen gaalo sanamyo dhagaxyaan abaryaysa ah oo u sujuudaysay kusoo degeene dadka muslimiinta maxaad ula soo aadaysaa aayaadkii iyo marka axaabiistii kaba hadlaysayba waaqica yaalla iyo jahliga yaalla iyo khaladka yaalla yaa inta la qaaday baa sanduuq lagu qufulay sanduuq la yidhaahdo gaalay kusoo degtay diintii diintiidana halkaasaa lagu laalay marka innageena ma khusayso dhaqankeenna ma khusayso khaladkeenna ma khusayso cibaadadeenna ma khusayso innagu waxaynu nahay maarata waxaynu samayno waa sax wey taas wey marka midka khaladka keentayo ta aayaddani waxayba ka hadlaysaaba dad saalixiinoo la caabuday oo weliba salaaxooda la hubo waa malaa'ig ilaahay waa nebiyullaahi ciisa waa cusayr waa dadkii wan wanaagsanaa wey inuu wanaagsanayeenna waa la hubaa inagu laakiin kuwa aan la hubin inay wanaagsan yihiin iyo inay xun yihiin ilaahay uun og yahay cid markhaati kici kartana aysan jirin ayaynu baryan waynu wax weydiisanayna ninkan aada weli weye leedahay yaa kugu yidhi waa weli welinimadu waa shay qalbiga khuduucayo wey waa masale qalbiga ku jirto xageed ka keentay waa weli ilaahay waxaa laga yaabaa intuu camal saalixa muujisto oo dadka tusto haddana inuu qalbiga munaafaqiya ama khaatimo xunba iyo uu ku geeriyoonoo gaalnimo ku dhiman ilaahay baa garan subxaana wa tacaala nebigu sal alay wasalam markuu ka hadlayay macnaha waxa weeye jihaad yani ciddii jihaada wallahu aclam biman yujaahidu fii sabiili ilaahay baa garanaya arrimaha yaa ahlu janno ah yaase ahlu naar ah yaa weli ilaahay ah yaa weli ilaahay ahayd waa masaa'il ilahi u taala subxana wa tacala wadaadkan marka aad daba joogto maxaad ka garan in naar la geyn dooniyo in kale eed adugu shafaacada ka doonaysay kuu ergeyn aad isku xidhay ee muriidka aad u tahay salowma jannuu geli doonaa mise naar buu geli doonaa isaga laftiisa baltan ku jira wax saasoo kalead marka wax daba dhigano masallaha daba dhiganood wax weydiisanaysaa mustaqbalkaaga aad ah, macnaha dusha ka saari mana taasuu mudda la diidaya marka ama nin saalixa ha noqdo ama nin xun ha noqdo ama macnaha wax way kulli isku duuduub xaquuq ilaahi subxana wa tacala uu leeyahy nin kale lama siin karo wey man ulaaika kuwaas alladiina kuwaasoo alladiina kuwa yadcuuna gaaladu ay barayaan hum iyaga yadcuunahum kuwaa gaaladu ay baryayaani yabtaquuna hum iyagaa la baryayo laftooda ayaa yabtaquuna dalbaya ilaa rabbihim xagga rabbigood baa waxay u dalbayaan alwasiilata wax gaadhsiiya wasiilada waxaa la yidhahdaa kullu maa yutawasalu bihi ilaa matluub baa la yidhahdaa shay walba oo ujeeddo aada doonayse ku gaadhsiiya ama meelaad ku socotay aada ku gaadhaan la yidhahdaa wasiilada la yidhahda jidka wasiila la yidhahda xadhigga intaad qabsatay meelaad ku gaadho wasiila la yidhahda wax walba oo wax ku gaadhsiiyo oo ujeeddo aad lahayd aada ku gaadho wasiila la dhaha wasiilada marka ay doonayaan ilaahay inay gaadhsiiso iyo xadhigga ay usii fananayaan ee ku dhoweynayahay waa tawxiidka ilaahay subxaana wa tacala ilaahay oo ikhlaas iyo si daacadnimo ah iyo si wax loo keli yeelayo loo caabudo oo la ateeco wasiilada ilaahay u dhoweynaysay ilaahay u marayaanay ugu dhowaanayaane raadinayaan waa midaas dadka saalixiinta ayuhum kooda ayaa weliba dalbayoo wasiiladaa raadinaya aqrabu ugu dhowaanshaha badan ilaahi subxana wa tacaala yacni addoonku mar walboo ilaahay uu u sii dhowaadaba wuxuu sii siyaadsanayaa baahiduu ilahay u baahaya subxaana wa tacaala wuxuu sii siyaadsanayaa addoonnimaduu sii siyaadsan way u sii kordhi ee wax la yidhahda ilaahay buu ka kaaftoomi oo uu ka maarmi wax la yidhahda ma jirto saas wey wayarjuna waxay way rajaynayaan kuwaa la baryayeed u yeedhanaysaan eed caabudaysaani yarjuuna way rajaynayaan raxmatahu ilahay naxariistiisa rajaynayaan wayakhaafuuna way cabsanoo cadaabahu cadaabkiisa ka cabsana iyagaaba macnaha wax weeye baahan wey ina cadaaba rabbika rabbiga cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday maxduuran mid layska jiro macnaha mid laga taxadaro laga tabaabushaysto ayuu ahaadoo laga cabsado wasiiladu marka macnaha wey waxyaalaha qariibka waxaa ka mid a markay waxyaalaha shirkiyaadka iyo khuraafaadkan iyo waxyaalahan diintaba duminaya markay doonayaan inay tabriiriyaan aayaddanaa ka mid a aayadka deliishadaan oo wasiiladaas wasiiladaas halkaa kelimo oo kusoo arortay meesha ayaa daliil laga dhiga markaasaa waxaa la leeyahay tawasulku waa bannaanya tawasulka bannaan iyo tawasulka aan bannaanaynna kulli waa laysku wada xadqaadi tawasulka qaar bannaanna waa jiraa qaar aan bannaanayna ma jiro waa jiraa qaar aan bannaanayni waa jiraa oo ilaahay oo addoommadiisa loo sii maraayay waa cibaadadii gaaladii mushrikiintii carbeed cibaadadii lagu diiday wey mana bannaanaa ilaahay oo acmaasha saalixa iyo cibaadaadka iyo diintiisa ku dhaqankeeda loogu dhowaadana waa tawasulka bannaan wey tawasulka qeybihiisa bannaan waxaa ka mid a ah camalkaaga inaad ilaahay ugu dhawaato subxaana wa tacala oo matala ilah baad wax weydiisanaysaa markaasaa waxaad leedahay ilaahu salaada adaan kuu tukaday oo soomka adiga dartaa baan u soomay oo adiga daraaddaa baan muwaxid u noqday ee ilaahu waxaa iyo waxaa isii sida xadiidkii nimankii godka galay xadiidkii asxaabul gaar nimankii saddexdaa ee godku ku dumay oo kale yaa macnaha daliil u ah waxaa ka mida ah tawasulka wasiilada la isticmaalo inuu ruuxu ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo ammaantiisa ugu dhowaado oo uu yidhaahdo ilaahayow intaas waa magac uu leeyahay intuu tiriyo allahuma inii as'aluka biana laka alxamdu laa ilaha ila anta almanaan albadiic badiicu samaawaati waalardi ya da aljalaali waalikraam ilahay sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa wanaagsan intaad tiriso markaa kadib inaad wax weydiisato waa tawasulka bannaan bay ka mid tahay tawasulka bannaan waxaa ka mid a ah ruux nool oo xayi ah oo saalix ah oo fiican oo aad ku tuhmaysa inuu ilaahay subxana wa tacaala addoommadiisa wanaagsan ka mid yahay inaad tidhaahda ilaahay bal noo bari ilaahay wax noo weydii sidii cumar bnu khadaab radi allahu canhu cabbaas oo nebiga adeerkiia uu ku dhihi jiray ilaahay noo weydiyo roobdoonti ilaahay noo weydii inuu roobna siiyo waa uu nool yahay waxa laga dalbina ma aha adaa wixii hayeen nasiib ma ah quburaha galna ma ah khalweena ma ah waxa la weydiisanayo waxay tahay waan ku tuhmaynaayo balniyo intaad gacmaha taagto ilaahay noo weydii subxaana wa tacaala inuu na waraabiyo waa ruux nool wey yani tawasulka noocyadiisa banaan bay ka mid tahay tii bannaanadee marka adiladu ku tustay iyo tii shirkiyaadkeeda islaamka oo lagaga baxayay ayaa laysku xaafqaari markaasaa kelimo wasiilo la yidhahdo meel kusoo aroortay baa la dhihi alwasiila halkaasi ku taala yani waa meesha la yidhahdo wey jaahil sidiisaba cali bn abi aalib baa wuxuu yihi cilmigu markii hore nuqta aha buu dhibic yar buu aha buu waa koobnaa jaahil baa ballaadhiyey jaahil unbaa siduu shubahaad iyo meel uusan cilmigu qaadi karin ugu riixayay yaa wuxuu noqday buuhi cilmigii bad aan la gaari karin maan boqol su-aalood iyo boqol meeloodoo ayna qaadi karin bay ku riixayaan maan saas weliba waxay wacan inagu cajam baan nahay jahliga waxay noo dheela cajaminimo ruux hadduu cajami yahay luqadiina uusan si fiican u aqoonin yacni lafdigii iyo jumladii iyo naskii iyo meel uusan qaadi karin inuu la aado waa u badan tahay macna wa qowli illaahi tacaala buu baab u yahay waid qaala ibraahiimu maxalushaahidku marka waxa weeye yacni waa in ilaahay kayrkii cibaadada la caabudayay inay kelimatu tawxiid lidkeeda ku tahay tawxiidka ruuxana ay duminayso wa qowli illaahi tacaala buu baab u yahay wadkur xus id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim liabiihi aabihii uu ku yidhi aazar iyo wa qowmihi tolki innanii anugu baraa-un kuma jiro oo beli baan ka ahay mimaa shay tacbuduuna aada caabudaysaan ila aladii midka mooyaane fataranii abuuristayda bilaabay fa innahu isagaa sayahdiini i hanuunin wa jacalahaa wuxuu ka dhigay ibraahim kelimadaa kelimatan buu ka dhigay weer baaqiyatan oo hadhaysa fii caqibihi caruurtiisii iyo ciddii ka farcantay kelimo ku hadhay ayuu ka dhigay lacallahum yarjicuuna si ay ugu laabtaanoo bal kelimadaa ay dib ugu noqdaan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam saan soo sheegnay ama xag horeba laynoogu soo sheegay wuxuu ka mid ahaa rumuusta waaweyn ee tawxiidka u nusreeyey aada ugu gargaaray kuna dagaalamay dagaal adag ku galay ayuu ahaa sidaa daraaddeed dadku dagaalka la galay waxaa ka mid ahaa aabbihii iyo tolkii af iyo adinba waa kala dagaalamay baynu tawxiidku kula dagaalamay wuxuu ku yidhi anigu beri baan ka ahay waxaad caabudaysaan asnaamtii iyo tamaatiishii iyo wixii ilaahay ka soo hadhayo caabudi jireen anigu kuma jiro idinlamana qabo idinlamana waafaqsani waana ka fogaa ilaa midka abuuristayda bilaabay mooyaane kaasuu soo reebay waa allah subxaana wa tacaala ila allaha muusan odhanine ila aladii fataranii buuri fataranii wuxuu u sheegay waxa uu doonayaa inuu dareensiiyo cillada keenaysa ilaahay keligii in la caabuda waxay tahay keligiibaa abuur kale abuurka miyaa lala wadaagaa maya abuurka haddaan lala wadaagin oo keligii uu i abuuray waxaan abuurkiiba la wadaagin oo gacan ka geysanin oo kala qayb qaadanin d maxaanoo caabudi muxuu tari karaa waxaa kaloo ku dareensiinayaa fataraniida asnaamtan ay caabudahayaan inay gar u lahayn cibaadada maxaa yeelay abuurka ma laha sideedaba waxaa la caabudaa cidda wax abuuri kartee awood buuxdale wey macna arrintaasuu daleysiinayaa ila aladii fataranii markuu leeyay allah subxaanah wa tacaala keliya maxalmushaahidku marka waxa weeye aayaddu waxay tawxiidka ka dhigtay laba tiir oo midda koowaad annafyu talabaadna labaadna annafyu oo ah inanii baraaun mima tacbuduun waa inaad ka beri noqoto ood ka baxdo oo aada la dagaalanto wax alla wixii ilaahay kasoo soo hadhay la caabuday mabaadida noocaasoo dhan kuwaa markaad la dagaalantay kadibna wixii iyaga aad kula dagaalanteed u diiday waa inaad ilaahay keligiisiisa subxaana wa tacala ila aladii fataranii laa ilaaha ila allahu macnaheedu wey marka marka isagu ujeeddada sheekhu wato waxa weeye runtiina waxa weeye jahli iyo garasho la-aan la garan waaye daraaddeed dadka shirkiyaadka maanta ay ugu dhacayaan waxa weeye tawxiidka tiirkiisa labaad oo ah annafyiga ah diidadaas ilahay cid aan in loo diido cibaadada tiirkaas oo muhima weyaan ujeedadu wato macna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa i hanuunin buu yidhi oo isagaa ah macnaha waxa weye hanuun ka sugaya markaasaa ah wuxuu ka yeelay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam kelimo oo ku hardha caruurtiisa kelimatan baaqiyatan waxaa laga wadaa laa ilaaha ila allah iyo macnahay faa'iideynayso yuu wuxuu uga tegay oo dhaxal dhaxalsiiyey nabiyullaahi ibraahim dadkii ka farcamay dadkii ka farcamay oo dhan saa sheegnay kelimadaa mayna wada qaadanin laakiin qaar ka midaa qaati qaar ka midaa qaati oo carruurtiisii iyo wixii kasii farcamay ila dad badan baa nabiyullahi ibraahim ka farcamay carab iyo cajaba leh yani waxaan ujeedaa carab iyo le macnaha waxa weye reer bani isra'iil intaba leh ayaa ka farcamay marka intii ka farcantay qaar badanoo ka mid waa kelimadaas dhaxlay oo nabiyullahi ibraahim uu uga tegey si ay kelimadaa ugu noqdaanoo ay ugu laabtaan oo u dhaqangeliyaan wa qowli llaahi tacala wuu baab u yahay wadkur xus id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim liabiihi aabbihi markuu ku yidhi iyo wa qowmihi tolkii innanii anugu baraa-un mid beri ka amaanahay ah mimaa shay baan beri ka ahay tacbuduuna aada caabudaysaan berinimada waxaa adtakhalli shayga inaad ka baxdo oodan ku jirin oodan la wadaagin baa macnaha la yidhahda baraa'ada la yidhahda ila aladii kii mooyaane fataranii iyo abuuris bilaabay allaha ay abuuris bilaabay mooye waxa kalena caabudaysaanoo dhan idinlama wadaago wey idinlamana waafaqsan waa idinku khilaafsanay ilaan ilaahayna way caabudayeen kuwo kalena way ku garab wadeen marka waxaad caabudaysaanoo dhan ka tegay muuse oo odhanin uu kala reebay intay caabudayaan baa waxay isu dhex yaallaan mid cibaadadiisu xaq tahay iyo inay baatil tahay ilaahay cibaadaday caabudayaan waa mid xaq laakiin waxaanay ku garab wadaan baa la diidan yahay intay ku garab wadeen buu marka meesha ka saaray allihii cibaadadiisu xaqa ay ahaydna wuu soo reebay isagaa keliya unbaan anigu ogolay waxaa kaloo dhan la taga saas maxaa yeelay dadka wax caabudaya makhluuqu sida saddex qaybood wey qaybi ilaahay keliya caabudaan cid kalena ma garab dhigaan wax lama wadaajiyaan qolana ilaahay cid aan ahayn keliyay caabudaan oo maba yaqaanaan ilaahay iskumaba taabtaanba iyo cibaadadiisa qolada waxay isla caabudaan ilaahay iyo addoommadiisay isla caabudaanoo wax isugu daraan laba qolo waa khaldanta hal qolaa sax qolada ilaahay keligii ku xidhan unbaa saxa labadaa qolo kaloo dhan waa khaldayin oo makhluuqaad ka mid fa innahu alle ayaa sayahdiinii i hanuunin isaga ayaa xaqa igu hanuunin oo wanaagga itusi wa jacalahaa wuxuu ka yeelay arrinkaa kelimatan weedh buu ka dheelay jacalahaa macnaha inanii baraau mima tacbuduuna ila aladii fataranii jacalaha damiirka halkaas ku noqonaya wa jacalaha weeqaa tawxiidka iyo kelimadaa tawxiidka wuxuu ka dhigay ibraahim kelimatan kelimo ayuu ka dhigay baaqiyatan oo hadhay fii caqibihi cidhibtiisa iyo caruurtiisa dambe dadka ka farcamay kelimo dhexdooda ku hadhay oo dhexdooda taalla oo ay qaataan ayuu ka dhigay lacallahum yarjicuuna si ay ugu laabtaanoo kelimadaa ay ugu dhaqmaan oo ay ugu noqdaan wa qowlihi tacaala buu baab u yahay itakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah itakhaduu waxay samaysteen axbaarahum culimmadoodii waxay ka dhigteen wa ruhbaanahum iyo cibaaddoodii ayay arbaaban rabbiyaal ka dhigteen min duuni illaahi alla sokadii yani waxay ka hadlaysay nimankii la odhan jiray ehm, nasaarada iyo yahuudda culimadoodiiba waxay ka dhigteen iyo cubbaaddoodii axbaarta waxa la yidhahda waa jamcu xabrin xabrigana waxaa la yidhahda waa ninka caalimka ah ee diinta yaqaanaa la yidhahda ruhbaantuna iyadana waxaa la yidhahdaa waa cubbaadda dadka cibaadaystaa la yidhahdaa cibaadada badan macnaha waxa weeyaan yani annaga aan u dhaqaano ama yani la dhihi karo dadka qaarkii ay yidhahdaan tasawufka dadkan macnaa waxa weye iska duurgale iska cibaadaystee ruhbaanta kuwaasaa la yidhahda marka kuwii cibaadaysan jiree duurka galay ee ilaahay isaga go-ay iyo kuwii culimadooda ahaa yay ilaahay rabbiyaal ka dhigteen saasuu ilahi subxana wa tacala ku eedeeyey ayb rabbiyaal bay ka dhigteen ma waxaa laga wadaa way u sujuudi jireen mise waxaa laga wadaa inay iyaga adduunka maamulaan oo keligood gacanta ku hayaan bay rumaysnaayeen maya intaa midna lagama wada waxay rumaysnaayeen inuu ilaahay isagu gacanta adduunka ku hayo isagu maamulo midda kale mayna u sujuudi jirin maxay ahayd waxa la leeyahay marka way caabudeen maxay sameeyeen waxay sameeyeen xadiidka nebigaa fasiri salawatullh wasalaamu calayh nebigu ninkii la odhan jiray cadiy ibni xaatim itaa-i ayaa markuu soo islaamay buu nebigu ku dul akhriyey aayaddan ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah isaguna wuxuu ahaa dadkii diyaanada diinta nasraaniyada qaatay ee carabta ka mid ahaa ayuu ahaa markaasa wuxuu uhi nebi ilaahayow yani maanaan caabudin maanaan caabudin buu macnaha cibaadadii buu wuxuu ka fahmay inay tahay sujuudda siday dad badan ba hadda u fahamsan yihin war shaygan ha caabudin marka la yidhahdo macnaha cibaadada sujuudun bay ka fahmayaan ma aha markaasaa nabigu wuxuu ihi salawatulli wasalaamu calayh maanaan caabudin baad leedahay soo maa markay wax idiin xalaaleeyaan wixii ilaahay xaaraameeyey hadday idiin xalaaleeyaan somaydan ku raaci jirin haawil wixii ilaahay subxaana wa tacaala xalaaleeyey hadday idinka xaaraameeyaanna somaydan ku raaci jirin fa tilka cibaadatukum iyaahum cibaadadaad caabudayseenba waa taasuu nabigu yuri salawatullah wasalaamu caleyh saas wey waa midda la yidhahdo marka shirku taaca la yidhahda shirku taaca macnaheedu waxa weeye waxyaalaha ilaahay uu goonida u leeyahy ila shirkiga waxaynu soo nidhi waa ilaahay wuxuu gooni u leeyahay oo addoommo kale lala wadaajiyo addoommadiisa lala wadaajiyo cid kale wax loogu daro marka shayga la yidhaahdo jidaynta xalaalaynta iyo xaaramaynta sharci dejinta qaanuun dejinta ilahay baa iskale subxaana wa tacala addoommadiisa isagaa iskale inuu wax u xalaaleeyo wax ka xaraameeyo maxaa yeele addoommada isagaa leh waxa la xalaalayn iyo waxa la xaaraamaynna isagaa leh sirta ku jirta waxyaalaha waxa khabiidka ah ee in la xalaaleeyo mudan iyo waxa dayibka ee in la xaaraameeyo waxaan u jeedaa waxa khabiidka ah in la xaraameeyo mudan iyo waxaa qayibka in la xalaaleeyo mudanna ilaahay baa yaqaana subxaana wa tacala marka waa xaq maxdi ah oo ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala sharci dejinta ilahay baa iska leh maadaama abuurka uu leeyahy alaa lahu lkhalqu walamru ilaahay abuurkana isagaa leh amarka iyo talada dhulka laga talinaya addoommada loo talinayana isagaa iska iskale labadaa marka haddaad ilaahay keligii u sujuuddo ood keligii barido ood keligii u yeedhato oodan cid kale arrintaa la wadaajinin ha yeeshee aada rumaysan tahay inuu jiro sharci kale oo lagu dhaqmi karo oo ka ilaahay lagu bedeli karo dastuur kale oo lagu dhaqmi karo oo ka ilaahay lagu bedeli karo xeer jajab maxalliya in la samaysan karo odaygiiyo ugaasku intay sameeyaan lagu dhaqmi karo oo diinta ilaahay lagu bedeli karayo in lagama maarmi karo diinta ilaahay subxaana wa tacaala oo dhaqan ahaan laga maarmi karayo kullu daalika shirku taaca maxaa yeelay ama meehe dimuqraadi baaba tahay dimuqraadi oo waxaa tahay nin intay reer galbeedku wax soo bareen yacni waxa weeyaan ama kaa ay wax soo bareen baa waxgeliyey markaasna waxaad rumaysan tahay tashriica iyo jidaynta waxaa iskale baarlamaanka niman lasoo soo doortoo meel la keensaday yaa taxliilka iyo taxriimka iskale iyagaa waxay doonaan xalaalayn waxay doonaanna bulshada ka xaaraamayn wixii ilaahay xaaraameeyey hadday yidhaahdaan maanta waa xalaal bulshadaasi waa inay xalaal u qaataan wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu xalaaleeyey hadday yidhahdaan waa xaaraamna waa inay saa u qaataan haddaaba taa rumaysantaho baarlamaan baa wax jidayn kara iyo dowlad baa sharci dejin karta ka ilaahay khilaafsan oo la qaadan karaa ka ilaahayna lagu bedelan karaayo kaasi waa shirkigii daacada oo waa kufri iyo gaalnimo islaamka lagaga bixi wey maxaa yeele ilahi subxana wa tacala waa ka odhanaya am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah ma waxay leeyihiin kuwo ay ilaahay wax la wadaajiyeen oo u jideeyey diinta wuxuusan ilaahay idmin subxaana wa tacaala ilaahay wuxuusan idmin haddaad cid kaleeto jidayntiisa ka qaadataay jacaltahu shariikan maca allah ilahay baad subxaana wa tacala la wadaajisay bal inta khaladan ku jirna marka u fiirso xaggan tawxiidkii uluuhiyada waxaynu u foofnay qubuur iyo amwaad iyo dad geeriyooday iyo awowiye iyo isirre iyo halkaasaan u foofnay iyo jinni qole jin caabudaa jirteen xaggii xaakimiyada iyo sharcigii laysku xukumi lahaana waxaan u dhahaynaa in xeer jajab haysata iyo iyo in dastuuro gaalo laga keeno gaalo laga soo amaahdo laga soo ergistay dastuur iyo dhaqan uu yahay xaggaynu dhaallaa marka soo khalad weyn kuma jirno khalad aad iyo aada weyn baanu jirnaa ku jirnaa diintii bal waxa weeye aasaasiyaadkeedi wax badan baa maqan saas way macna marka shirkigan aayaddu ay ka hadlayso waxaa la yidhahdaa shirku taaca la yidhaahdaa cidda laga amar qaadan ee la raaci ee sharcigiisa la qaadan ee yuu yahay ee